bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda abi adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa xumaan iyo kul wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa arbacooyan taarikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka agosto sanadku waa labada kun barnaamijka waxaa ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal hadduu eebe idmo kulanka xisaha badan ee caawa u ee man city iyo weliba kooxda kubadda cagta sevilia mancity waxay doonayaan markii ugu horeysa taarikhda inay ku guuleystaan koobka uefa subarkaabka waxaynu eegi doonaa wax weliba kulanka ku saabsan ayaynu eegi doonaa sidoo kale xalay wacdareynta u wacdareeyay liin almisi finalka ayuuna usoo gudbay kooxda kubadda cagta inter miami ayuu doonaya koobkii ugu horeeyey inuu la qaado sidoo kale xaalada kooxda kubadda cagta chelsea ee suuqa kaliibsiga aynu eegi doonaa dhammaan toddobaadkan gudihiisii ciyaarihii la ciyaaray ayaynu falaqeyn ku sameyn doonaa sidoo kaleeto saaxiibada clin pabe waxaa laleeyahay waxa uu sii joogi doonaa kooxda kubadda cagta ee b h g sidoo kale neymar jiar ugu dambeyntii dhankaasi cudiga arabiya ayuu ku biiray halka kooxaha sacuudigana ay weerar kusoo qaadeen kooxda kubadda cagta liverpool oo waxay ka doonayaan golahay alison barka qodobadaas iyo qodobo kale aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmiye magalada muqdisho waa hagaag bal haddii ayna ku bilaabno kulmada jira ee la ciyaara iyo kooxda kubadda cagta mancity ayaa ciyaari doonta koobka ee lagu magacaabo subarkaabka inta badan koobkan waxaa ciyaara kooxdii ku guuleystay champions leaga iyo weliba kooxda ku guuleysta uefa eurub leaga haddaba kooxda kubadda cagta macity ayaa markii ugu horeysa ay ciyaari doonto iyadoona kooxda kubadda cagta sevilia iyaguna waxaweyaan koobkan aysan nasiib ku lahaynba oo inta badan waa laga qaadaa koobkan ee uefa subarkaabka marka labadan kooxoodba waxa weyaan sanadkii hore kooxda kubadda cagtay seviliya dhanka yurub ayy waa yurub liigii weyaan ayay wacdareeyeen iyagoo markaasi kooxo waaweyn soo garaacay sida kooxda kubadda cagta ma united halka mancity iyaguna waxa weyaa sanadkii hore uefa champions leaga ama saddexlii koob ay qaadeen jaambihii ilaa iyo horyaalkii iyo efakaabkii kulankii ugu dambeeyey mancity iyo seviliya ay wada ciyaarayeen waxa uu ahaa xil ciyaareedkii hore labadii nofembar labada markaasi kooxda kubadda cagta mancity ayaa saddex gool ee lakaga badisay iyadoona kooxda kubadda cagta mancity inta badan ay ka adag tahay sevilia haddaynu eegno shantii kun ugu dambeysay sevilia iyo weliba mancity wada ciyaarayeen sevilia mar looga adkaaday saddex iyo hal mar afar gool ayaa la gaarsiiyey mar saddex iyo hal mar laba iyo hal marka afartii jeer ee wada ciyaareen mancity iyo weliba sevilia mancity ayaaba guuleysanaysayba iyaga ayaa badinayay marka caawana kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiise badan iyadoona kooxda kubadda cagta mancity ay ka maqnaan doonaan xidigo waaweyn sida kevin debrunia xataa waxaa shaki la gelinaya ciyaartooyda sida stones iyo weliba roben ayaa shaki la gelinaya oo kulanka aysan ciyaari doonin kulankii ugu dambeeyey mancity ay ciyaarayeen waxaa weyaan toddobaadkan ayuu ahaa oo waa jimcihii lasoo dhaaf weyaan markaasi oo ay mancity saddex gool iyo waxba ay kaga badisay kooxda kubadda cagta kulankan wuxuu noqon doonaa kulan muhiima oo koobkii ugu horeeyay xil ciyaareedkan wuxuu ahaa community shildiga oo kooxda kubada cagta arsenal ayaa ka qaaday oo mancity ayaa la garaacay marka waynu arki doonaa haddii seviliana koobkan ku guuleysan doonto laakiin inta badan koobkan waxaa ku guuleystaa kooxda iyo champions leaga soo qaada ama koobka jaambaha soo qaada ayaa inta badan ku guuleysataa sanadkii hore kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo marengeyska ayaa ku guuleysatay oo markii la eego ay qaadeen ama ay ka qaadeenba koobkan ay gacanta ku dhigeen sanadkan ama city sanadkii kasii horeeyeen waxaa qaaday chelsea kii kasii horeeyena waxaa qaaday kooxda kubadda cagta bayer munige kii kasii horeeyena waxaa ahayd kooxda kubadda cagta liverpool marka inta badan waxaan qaadaa kooxaha jaambaha kusoo guuleysta marka masityn waynu arki doonaa caawa tobanka habeennimo ayuu kulankan dhici doonaa oo la daawan doonaa haddii aynu eegno kulanka Eh, kooxda kubada cagta mancity tababaraha kooxda kubada cagta mancity beb gordola waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahaanka kevin debrunia aan la heli doonin waxaa leeyahay debrunia lama heli doono oo markii la eego ugu yaraan saddex bil ilaa iyo afar bil ayuu garoomada ka maqnaan doonaa sidoo kaleeto markii aynu eegnana eh, tababaraha waxa uu shaaca ka qaaday in kulankan uu muhiim noqon doono oo ay mancity ay ku guuleysan doonto ama ay doonayaan inay ku guuleystaan iyadoona taageerayaasha kooxda kubada cagta city siniska ay ish hayaan kulanka halka uu u dambeyn doono ayna rajeynayaan in kulanka markii la eego ay ku guuleysan karayaan haddii koobkan ay qaadaan koobka weyn ee subarkaabka haddaba tababaraha kooxda kubadda cagta masiti beb guardiola ayaa sidoo kaleeto waxaa dabcan uu shaaca ka qaaday ama uu ka hadlayba in kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo may united uu u digayo ka kulanka safilia ee kulanka caawa ufas subarkaabka tobaraha mancity beb gordoola ayaa sheegay in kooxda kubadda cagta man united ay ahayd koox daciif ah xili uu ka hadlayay kulankii ufa sawarkaabka oo maadaama sanadkii hore sevilia iyo man united ay wada ciyaareen oo man united la dilay haddaba koobka uefa subarkaabka waxaa eh, iska hor imaada badan kooxaha ku guuleystay champions leaga weliba uefa eurbliga mancity ayaa koobkan ka qeybgalaysa markii ugu horeysay abid taariikhda iyagoona doonaya inay ku guuleystaan kooxda beb gordola waxay la ciyaareysaa kooxda ku guuleystay uefa yurub liga ee sevilia kooxda ee laliigaha ka dhisan inta badan waxa weyaan kooxaha laliigana way khatar badan yihiin marka qaar koobabka ay ku guuleystaan haddaba wuxuu leeyahay tababaraha mancity waxaan aaminsanahay uu leeyahay koobkan aynu ku guuleysan doono sababtay tahay aada iyo aad ayaan ugu baahannahay uu leeyahay koobkan waxaan dooneynaa in aynu koobkan ku guuleysano aynu gacanta ku dhigno hadaba kooxda kubadda cagta man city waxaa jira eh, shaha ay ku ciyaari karayaan caawa waxaa lagu soo bilaabi doonaa ama lagu soo bilaabi karayaa ciyaaryahaanka la yihahdo hajulan ama waa ninka la yihahdo weyaan ayaa lagu soo bilaabi doonaa kulanka sidoo kaleeto waxaa laleeyahay eh, julian alfaris ayaa lambarka tobanaad la ciyaarsiin doona waa booskii uga ciyaari jiray kevin debrunia rodri iyo weliba waxaa wada ciyaari doonaa ninka la yihahdo halka bernardo silva iyo fodin sidoo kaleeto rico lewis oo wiil dayar nathan akey iyo weliba ninka radakanji kyle walker ilaa ederson ay wada ciyaari karayaan halka leeyahay ciyaaryahaanka ee lagu magacaabo gavardiol ayaa kusoo bilaaban karaya kulanka haddaba sidoo kaleeto markiinu eegno kulanka xataa waxaa leeyahay jack xataa kusoo bilaaban karaya laakiin shaxda macquulka weerarka waxaa leeyahay waa bernardo silva iyo weliba jack iyo weliba ninka la yihahdo saddexdaasi ayaa lagu soo bilaabi doonaa ayaa leeyahay haddiinu eegnana markan kooxda kubada cagta inter miami xalay eh, waxa ay garaaceen kooxda kubada cagta ee eh, lagu magacaabo eh, philadelphia iyagoo markaa afar gool iyo hal ku garaaceen iyagoo markaa xulka waa kooxda kubada cagta inter miami weyaane ay usoo gudbeen markan finaalkaas ma finaalkii ay kasoo gudbeen xalay liyo waxa weyaan waxa uu dhaliimid mid a ah, gool oo marka ilaa eego labaatan markii maraysay haddaba afarta gool ee eh, kooxa kubadda cagta inter miami waxaa marka hore dhaliyay ninka layihahdo martines kadib leow ayaa ku xijiyey kadibna jordi alba kadibna ninka layidhaahdo eh, david ruis marka lionel misi waxaa la aaminsan yahay xil ciyaareedkan inuu ku guuleysan doono koob oo markii la eego uu u doono kooxda cagta inter miami leow xil ciyaareedkan markii uu ciyaaray ilaa iyo sagaal kulan ama lix kulan weeyaane waxa uu dhaliyey sagaal gool waxaana uu caawiyey hal gool marka lionel misi dhammaan kulmadii uu u ciyaarayay kooxda kubadda cagta inter miami shabaqa ayuu gaarsiinayay ama gool ayuu dhalinay ama gool ayuu caawinayay su kale markii ugu horeysay kooxda kubadda cagta inter miami waxa ay wareega eh, waliikaabka weyaane ay ciyaareen wareeg gurubyada labaiyo labaatanka julay markaasna linal messi ayaa gool inaba aanan caadi ahayn oo farakeyga ka dhaliyay ama balsona kadibna leo mesy waxa weyaan dhammaan kulamadii kaleeta waa uu dhalinayay sida kulanka kooxda kubada cagta inter miami kulankiisi ugu horeeyey kadibna kulankiisii labaad waxa uu ahaa kooxda kubada cagta inter miami july kooxda kubada cagta atlanta united ay wada ciyaarayeen markaasina eh, linal mesy ayaa eh, laba gool dhaliyay isagoo markaasina mid kamid a ah gooshaasi uu caawiyey waxay aad labaatanki julaay sidoo kaleeto waxaa jira kulan kaleeto oo linal messy uu acdareeyey markaa ay la ciyaarayeen kooxda cagta inter miami kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo orlando city markaa oo leo messy laba gool ayuu dhaliyey oo isagu waxa weyaan dhammaan kulamadii uu ciyaarayay ama gool uu dhalina ama gool uu caawinay sidoo kale waxaa jira kulankii eh, wareega lix iyo oo ay kooxda kubadda cagta dallas ay wada ciyaarayeen kooxda kubadda cagta inter miami ee messy iyagoo markaa afar gool iyo afar gool ee wadagalay leonel misi ayaa la xasuustaa in eh, laba goolu dhaliyey sidoo kaleetana wareega lix iyo tobanka gaarsiiyey ama wareega eh, sideeda gaarsiiyey kooxda kubadda cagta inter miami oo ah shan gool iyo saddex gool dhanka goolkulaadiya ku badiyeen sidoo kaleeto wareega kuwaatar finaalaha waxay wada ciyaareen waxay wada ciyaareen wayaan kooxda kubadda cagta ee eh, charlotte halka inter miami ay afar gool iyo waxba ay ku garaaceen leonel misina uu mid ka mid ah gooshaasi uu dhaliyey sidoo kaleeto wareega ee xigay waxa ay wada ciyaareen kooxda kubadda cagta inter miami kooxda kubadda cagta dallas waxa weyaan waa ay badiyeen inter miami ugu dambeyntii samofinalkan xalay waxay wada ciyaareen kooxda kubadda cagta philadelphia oo inter miami ayaa afar gool iyo hal kaga badiyaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo philadelphia taa oo ka dhigan iyo messi isagu xalay shabaqa soo gaarsiiyey markaynu eegno kooxda kubadda cagta inter miami waxay sugayaan fiinaalka iyagoo markaa ay doonayaan in markaasi koobkan ay ku guuleystaan marka fiinaalka wuxuu noqon doonaa fiinaal inabaanan caadi ahayn oo xiiso badan iyadoona eh, linal mis sanadkan uu rajeynayo inuu kooba ku guuleysto marka kulanka wuxuu noqon doonaa kulan inaba aanan caadiyan oo xiiso badan fiinaalka waxayna wada ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta nashville waxay ciyaari doonaan kulankaasi labaatanka agosto saddex maalin dabadeed weyaan iyagoona kooxda kubadda cagta nashville ay tahay koox inaba nacaadihin laakiin inter miami iyagu waxa weeyaan dhammaan kulmadii tan iyo miisi markii uu yimid waa ay badinayeen marka waxaad dareemi karaysaa eh, miisaanka culus liinal misi uu xambaarsan yahay leeyahay markan waxaynu eegeynaa falanqeyn ku saabsan dhammaan kulmadii la ciyaaray toddobaatan gudihiisii waxaa si gooniya ah la falanqeynaya foos cismaan aweys oo inta badan waxa weeyaan ciyaaraha falanqeysa bal foos marka hore soo dhow waa mahadsantahay walaalkee adiga iyo dhegaystayaalka idaacadda kulmiya markaan ku hormarno horyaalkiiyo dib loo furay naadigayga manchester united kulankii ugu horeeyey ee ciyaartay iyo waxyaalaha ay kala kulantay naadiga wolfis manchester united ciyaartan intaysan ciyaarin ka hor mala filaynin naadiga wolfis ciyaartii ay kusoo bandhigtay old trafford in ay kusoo bandhigi karto maxaa yeelay cid kasta waxay filaysay guusha si fudud inay manchester united ay ku qaadan karto awoodna ay la soo geli doonta garoomada laakiin taas wax ka duwan ayaa la arkay manchester united oo waxba aanan iska bedelin manchesterti hore la yaqaanay sanadkii hore ayaa dib usoo laabatay taasoo ah naadiyaasha waayarkaba inay handalaayaan laakiin sanadkii hore manchester waxay kaga wanaagsaneed naadiyaasha kale gurigeeda ayay baawar sara ku leedo naadiyaasha gurigeeda ku awoodadan ayay ahayd laakiin manchester markaa usoo ciyaartii xalay waxaan aragna manchester waxba aan iska bedelin manchester ciyaarta waa laga ficnaa waa laga ficnaa jaarishada waa laga ficnaa onaana haddoosan ahaa lahayn manchester united kulankaas ma aysan badin lahayn aan qaba manchester united habeenkaas waa laga galay wuxuu ahaa qadkeeda dhexe oo habaacan ahaa oo ninkii kasameero iyo ninkii kale ee monty waxaa la ogaaday in aysan isla ciyaari karin manchester united ay u baahantahay inay suuqa dib ugu laabato aad iyo eh, markaynu eegno eh, xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ma united ugu yaraan saddex saxiix ayay sameeyeen weli suuqa kaliibsiga ay ku jiraan golhayawanaan ayay soo qaateen mounta ayay soo qaateen sidoo kale hoogjilan ayay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta atlanta eh, toddobaadkan gudihiisii markaynu eegno maxaa ka qaldanaa kooxda kubadda cagta ma united waxa weeyaan weerarka oo kale garnaajo ilaa iyo ilaa iyo waxay ahaayeen weerar wanaagsan qadka dhexe kasamiro waxaad moodaa inuu toddobaadkan gudihiisi uu daalanaa maxaa hal ila maxaa ka leedahay maxaa qaldanahaas leedahay wallaahi oo horta saxiixiyadu aa sheegtay horta hojlan horta waa nin loo baahan yahay habeenkiina dambay inuu dhamaystirka meeshaaysan joogin mid kalena monty sida ogtahay nambarkiisha ayuu ka ciyaara nambarka tobanaad boof aan booskiisa ahayn ayaa laga ciyaarsiinaya united boosaska loo baahnaa laba nin ayay kasoo qaadatay ninkan onana iyo ninkan kale ee oland laakiin manchester waxay u baahan tahay sidiis dhamaystiran ayay u baahan tahay maxaa yeele kasamero laguma moodi karo siisan dhan champion leaga a ku sugaayo horyaalka loolan geli doontid sidoo kale eed dhamaystiran manchester united ma haysato sidoo kale manchester difaacyadeeda difaacya ayaa loo baahaya maxaa yeele laguma dheeli karo ninkan martinis waa aragtay kaambiga hore jaalo oo macno daro ayuu qaatay marka jaalooyinkan iyo ciroosooyinkan adiga dibudhac weyn ayay u keenaysaa manchester united bootas badanaa ka khaldan in la dhamaystiro u baahan taasoo a ah laba difac inay kusoo daba sidoo kale qaddex haddii laba nin oo dhexlays la helen nin sings waa inay heshaa manchester ninkaan camri hadday hesho manchester dhexdeeda aad bay u adkaanaysaa iyo wiil hadda efort aan ka raadinayn marka united weerarkeeda markaa eegtid garanaajo garamaajo kuma wanaagsana leen abka saxda in lagu soo bilaabo garamaajo kubadiisa iyo dhalintiisa iyo caawintiisa haddaad u baahantaa inaad keentaa lixdan iyo shan iyo toddobaatan meelahaas maxaa yeele siisankii hore waxyaalahaas ayaan arag laakiin garamaajo kusoo bilaabay sidoo kale garamaajo waxaa arkaysa kubado oo saaxiibadiis oo siin karo inuu cunaayo kubado oo dhalin karo inuu hawada marsiinayo wiilku oo yar yahay laakiin bedelada uu ku fiican yahay saanje fursad siyaa laga laayaa ninkan saanje markuu ciyaarta soo galay isbedel weyna laga arkay badaa uu dhigay wuu geenay cadaadis ayaa korinaadigii wolfised laakiin waxaa u malaysaa manchester inaysan weli isku joosin laakiin fashilka wolfis ee old traford kusoo bandhigtay manchester faa'iiday u tahay dib ayayna suuqa ugu laaban doonaan sidaa ogaa xidigo badanaa baxay fareedaa baxay inkastoo hadda warka ugu weyn maantadaana haddaan kula hadlaya oo soo baxay taasoo ah mugway inuu sii joogi doono manchester united taasna dhawarjab weyn ayay ku tahay manchester united maxaa yeeley waa lacag lacagtiisa waxaa rabnay xidigo waawanoo inaan ku qaadano manchester united aan ku dhamaystirno marka manchester aniga waxaan u arkaa taageero weyn waa ahayd laakiin manchester ma dhamaystirno booskii laga rabina weli ma soo istaaginaan qabaa aad i aad eh, markaynu eegno weli kooxda kubadda cagta ma united waxaa weeyaan suuq kaliibsiga ayay ku jiraan markii eh, la eegana xilli ciyaareedka markuu cusub yahay waxaa weeyaan kooxda ma lagu qiimeyn karayo inkastoo kooxda kubadda cagta ma united xilli ciyaareedkii hore aynu ognahay inay ku bilowdeen guuldarooyin kadibna waxaa weeyaan ay noqdeen koox wanaagsan xil ciyaareedkii hore adig ahaantaada maxaa is leedahay ma united maxay u baahan tahay xil ciyaareedkan soo socda maadaama jaamins ay ciyaaraysa horyaalka premier league ay doonaysa inay ku guuleystaan waqti fog kadib eh, maxaa is leedahay ugu yaraan laba ciyaaryahanmay u baahan yihiin saddex ciyaaryahanmay u baahan yihiin kadibna ma united ma la dhihi karayaa sanadkan koob weyna ku guuleysan karayaan wallaahi orta manchester united qafsadeeda orta lacag badan kuma jirto naadiga suuqaysa alaafan uguma kala bixin Eh, nimankaan iskale heelgasan mar waa lacag badan heshiisankan ay geliyaan nadiga laakiin xidigaa maxay lacagaa laga helaya haddii maanta yurub kor u boodnin u baahan tahay manchester inay difaac kusoo darto iyo inay dhex kusoo darto wili siiba difaaca laba iyo iyo halay u baahan tahay maxaa yeele manchester meelaha la dilo waxaa ka mid ah difaaca iyo dhexda manchester afkeeda hore haddii laisku jacburiyo weerar waa lagu ciyaari karaa haddii hoja lagu soo daro garabka midigna la geeyey rashford asaanjana ninkaan hooskiisa bidixda loo dhaafo bedelada nasaanjo iyo iyo garanaji wayna anfici karaan laakiin manchester meesha ay ka jiiseysa ee ka socon la e, e, waa qadka dhe ninkaan kasamero sanadkiisii ugu horay aad iyo aad ugu diyaaray inkastoo roosooyinkii asiga sanadka hore oo qaatay naadiga dib u dhac weyn ay u keentay haddana sanadkan kasamero kulankii habeen hore uu soo bandhigay ma ahan kasameerii aan e, naqaanay boos aan booskiisa ahayn oo ka ciyaara number toban asoo ordaaya arkaysaa nin number six ka ciyaara marka united hadkaas dhexe haddaysan xal u helin xidiga dhex oo shub aysan keensanin united loolan kuma jirto wax koob aan aniga uma hayo fool waayahay kooxda kubadda cagta ma united kole baynu arki doonaa sanadkan weli suuqa kaliibsiga ay ku jiraan sanadkan wax badan ayay doonayaan ericton hagna aad aad haddii ee nimankaan underbadnes wiilkaan everton oo ciyaara iyo difaaca reer mulug hadda aan ka raadinayno oo boos badan ka ciyaari karo haddii lagu soo daro hojland oo soo laabto united doolanka koobay ka tahay aad iyaad aad iy aad sanadkan haddii hojland oo kaleeto aad iy aad wuu soo laabanayaa bisha soo socotay september sidoo kale qadka dhexe weli waxay baadigoobaya sidaa sheegtayba amrabat iyo onana oo ciyaara kooxda kubadda cagta everton laakiin sanadkan waynu arki doonaa haddii maadaama suuqa kiliibsiga hadda golahayaa oo kaleeto cabsiga kama jirto inkastoo uu soo babaxay eh, mararka qaar laakiin mar weliba golahaye wanaana asigana waa khatar badan yahakulmadi eh, saaxiibtinimada kulamadii saaxiibtinimada bixitaanka oo soo baxay faa-iidada noo ahe kulubkii ugu dambeeya oo banaanka kubadda loogu dhalinayo faa-iidada noo ahe wanaana hadda ma soo bixin wanaanana waa nin wanaagsan oo dad badana ka shakinaya laakiin kulankiisii ugu horeeya o isbaray midda kale oo inaan ku darsada aana waxay tahay haddii manchester united hadda ninkan baruno fernandes waa nin oo diyeesho ka ciyaara aad iyo aad u fiican inkastoo kulankii wafis oosan muuqanin haddana ninkaan ninkaan tenhag waxyaalaha inuu isku shaandheeya loo baahan waxaa ka mid ah baruno maadaama sanadkii hore kaamil dambe horyaalka toornayaal labaad andee hmm. wuxuu ka ciyaarayay nambarka eh, sideedaad haddoo baruun usoo celiyo nambarka sideedaad oo asiga sameera dhexda isla ciyaaraan kulamo badanna hore waanu soo aragno manchester ay guuleysatay oo namber tobanna oo u celiyo ninkaan eh, eh, monty manchester inay xal hesho waa laga yaaba laakiin monty nambarka sideedaad uu ku fashilaya mar kusoo baxaya aaminsan aad iyo aad aad iyo aad monty diishu ku wanaagsan yahay marka uu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta chelsea waayahay ma united waynu ka gudbaynaa eh, toddobaadkan gudihiisii guule ay ku daafurteen iyagoo markaasi dabcan hal gooli waxba kaga badiyay kooxda kubadda cagta wolfis waxaynu u gudbeynaa kooxda kubadda cagta chelsea xilli ciyaareedkan waxa weeyaan bilowgiisii waxay muujinayaan ifafaalo wanaagsan todobaadkan waxa ay soo dhamaystireen ciyaaryaanka yirahdo moses casedo ay ka soo qaateen kooxda kubadda cagta brighton sidoo kale talaafia ay ku dhow yihiin ciyaaryahan yirahdo oleysa ay ku dhow yihiin oo crystal palace oo ciyaara bal ka waran markaa qiimaysa toddobaadkan chelsea sidoo kale todobaadkan markii kulankii liverpool ay la ciyaarayeen chelsea sanadkan maxaa laga filan karayaa wallahi horta pochettino adaga soo dhisay naadigan jelsil sanadkii hore waa ogeenoo meesha eh, gashay kaalinta ugu hoose kaalmaha ugu hoose labayo toban ay ku dhamaystay marka siisankaana horyaalka premier league oo keliya ay u tartamaysaa oo koob yurub ma aysan u tartamayso marka ah, sanadkaana hadda kulankii ugu horreeyey liverpool ay ciyaareen waxaan aragnay chelsea oo aad u awood badan maxaa yeele chelse kuma naqaanin kubadaha ah, aadka u wanaagsan oo kitaakada inay ciyaarto mise naadiga kasoo horjeed in afka hore lagu raacdo laakiin bojatino taajikadiisa waayo bojatino nin difaac gala ma ahan waktigii tottenham iyo waktigii b s g ninkii daawaday waa nin weerarka ku ciyaara naadiga kasoo horjeedana cadaadis ku saara si ay gool u dhaliyaan inkastoo ciyaartaas sidaas u wanaagsanayd oosan badinin gurigiisana uu ku haysta geemka taasna guuldaro ee u tahay chelsea laakiin haddana chelsea hididiilo fiican ayaa ka muuqata taasoo ah chelsea inay soo laabatay naadigana dibudhis weyn oo ku socdo liverpoolna sanadkan laba jabaa isku kaa raacay kulankii ugu horeeyay oo lagu ciyaaray hal hal iyo kubaddii aga wanaagsanaa naadigii liverpool oo isku dhexya ka muuqday iyo sidoo kale suuqiyoo lagu raacay kaseedo waxaad qortay naadiga chelsea kaseedo waa aragtay kulankii hadda ugu dambeeyey liverpool ay wada ciyaareen chelsea hal xinsa eh, fernandes ayaa liverpool hawada ka cunay oo qadkii dhexe ka jahawareeriyey ciyaartidii ka lumiyey kaseedo iyo insa oo dhex lagu dhigay maxaan ka filan karnaa marka chelsea aad bay u awood badan tahay loolanka premier leaguana hadda way ku jirtaan dad badanaa ka saaraya oo dhahaya chelsea soo kabashay u baahan tahay oo kaalmaha shanaad iyo lixaad ay gelay sanadkan lakiin <laughs> aniga foos ahaan ma qabo midaas maxaa yeele ninkaan afka hore ugu ciyaaraya jackson waxaa aragnay kulankaas inuu aad u firfircoonaa nin kubadda siiya oo keliya ayuu la-aa kubadaha liverpool waxyaalaha u diiday inay bannaanka soo baxdo ee xidigaheeda kubada ay soo gaarsiiyaan afka hore ee weerarka waxaa u diiday waxaan qabaa aniga jackson haddii hmm. laakiin ninkaan sterlin oo iska dhacdhacaya jelse aysan meel u helin inkastoo hadda ninkan garabka ugu ciyaara crystal balas ee ku dhowdahay xataa way qaadad laleeyahay ada lasoo qoraayo ninkaas haddee hesho issarinna iska fadhiisiso cunugaa mujrad laleeyahayna oo boos fiican oo siiyo aad iyo aaday u fiican tahay jelse difaacydeedana ninkaan jarwal laleeyahay oo labaatanii kooda wata aad buu u wanaagsanaa habeenkaaseti james oo kale asagna aada u fiicaya ninkii dee silfa ahaa oo sitoni sideed jir ah ayaa u diidan weerarkii halista badnaa liverpool maxamed saalax iyo gadbo iyo nimankii arkaysa marka chelsea hidadiilo fiicanaa ka muuqato haddoo sidaan kusii wadana bujatino xidigaan hadda suuqa ugu dhimanna oo kusoo dhammaystirto aniga chelsea waxaan u arkaa sanadkan meel fiican inay gaari karto soryaalka baylooyada Magic System, Rêve One, Shaoki. weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waayahay liverpool oo laleeyahay sanadkan way guuldareysteen dhanka suuqa liibsiga waxaa laga dulqaaday lafiya waxa uu jeclaystay kubeelista kooxda kubadda cagta chelsea sidoo kaleeto ninka layihahdo musica siyado qudhiisana waxa wey waaba lasoo bandhigaba oo chelsea ayaa soo bandhigtay sanadkan liverpool waa laogyahay in lambar lix ay u baahan tahay sanadkan maxaa is leedahay liverpool iyaguna rajadooda sanadkan horyaalka ku guuleysan karayaan wallaahi horta liverpool iyo ninkaan kalooba horta jahwareer weynaa horta ka haysta sanadkan suuqa iyo horyaalka premier leaguaba inkastoo caloob eh, tababaro weyn oo yahay markastana saameyn yeelan karo isbedel oo samayn karo haddana liverpool kuunkii ugu horeeyay ee hadda ee la ciyaartay chelsea isku dhexyaac weynaa ka muuqday liverpool afkeeda hore iyo dhexdeeda markaa eegtid mm. difaaceeda aada u wanaagsanaa goolahayaana la haysto inuu yahay nin fiican laakiin liverpool weerarkan badan ee meesha fadhiya ayaa jahwareer ku hayaan aniga aaminsanahay hadda maxamed saalax markii la bedelay ciyaarta aada u xanaagay niyad ahaan iyo fysical ahaan xataa nin diyaarsan ma aheen oo aad buu u daalanaa marka liverpool dhexdana waa arag nimankii ugu waaya aragsanaa dhan way ka yaaceen niman cusubaa garoonka isla taagan oo weli aana isla qabsanin ayaan dhihi karaa inkastoo ciyaarta kaambiga hore ee aad u fiicnaayeen ninkaan mark alester iyo ninkaan kale ee eh, si fiican aaday u fiicnaayeen haddana liverpool eh, ninkaan nin xaraay ma ahan horta ninkaan colob haddii nimankan lagaga guulaystay chelsea dhankeeda ay mareen haddana nin haraay mu ilaa ay kaanigi niman uu keensan doonaa oo dhexda haddii cunugan everton oo manchester ay isku haystaan oo kale xidig kaleo jarmalka sidoo kale oo ka raadinaya marka liverpool iyo colob wax badan iyakan way samayn karaan laakiin aniga sanadkan liverpool jabka ka qabsada suuqa iyo isku dhexyaaca naadiga ka muuqda naadi horyaalka qaadi karta mise kaalmaha hore laba iyo saddex xataa soo geli karta aniga meel eg aad aad aad waxaan leeyahay liverpool kelima u baahano eh, lamber lix waxay u baahantahay leeyahay difaac oo bedeli karaya eh, ninka la alexander arnold oo mararka qaar qaybta dhexe caawiya sidoo kale waxaa leeyahay haddii kanoti fandaj midkood ee dhaawac dhaawac soo gaaro waxa weeyaan liverpool xaaladoodu ma sahlana marka base leedahay ugu yaraan liverpool saddex ciyaari ahaan haddii ay helaan oo ay dhamaystir okay ay noqon karayaan oo xaaladooda wanaagsanaan karaysaa si fiican james eh, liverpool waxyaalaha oo dib u dhigay taasaa ka mid ahba labadan nin hada nimankii lagu bedelaya sacuudiga ku qulquleen cunugii madoobaha ee eh, u dhashay africa uu ka tegay hadda liverpool marka labadaas nin waa labada nin oo tiirka u ah oo maanta e u taagan hadday dhaawacmaa mise roose ay qaataan mhm. bedelkooda uma fadhiya arlon oo kale asiga naftirkiisa waxawaaye siisan dhan laguma tashan karo laacibka waa inuu asiga naftirkiisa beddel oo helaa oo maanta qof asiga beddel oo helaa marka liverpool waxyaalo badanaa ka dhiman horyaalka intoosan bilaaban liverpool waxaa loo arkaayay inay tahay naadiga keliya ee manchester city la tartami karta inay tahay markii labadaa nin ee dhexda ee soo qaateen laakiin a fashilisay weerarkan badan ee liverpool aan faa'iidada lahayn oo meesha buuxaan inuu kala dhimo sidoo kale dhexdaanna xiddigo badan oo shan nin gaaraya ayaa ka tegay laba ninaa meesha kusoo harte marka liverpool wax badanaa ka dhiman saddex iyo afar xidig ayaa ka dhiman xataa xataa goolahayaa xataa cabsiyo ka qabaa ninkii coloob ahaa sacuudiga laga soo dalbaday waxawaaye arrintii sacuudiga adduunkii dhan qasoosaba hadda magaalkii dhan sacuudi waxawaaye laacibkiibaa isku dayday inaad reebatid waxawaaye sacuudi hadda ninkaa goolhayiyoba hadda wadna kurkur ku haayaaba amau sacuudi kaa aadaa marka liverpool sanadkan way diyaarsantaa laakiin wax badanaa ka khaldan taasna uma sahli doontaan qaba aniga inay horyaal iyo wax u dhow xataa ay kasoo agdhawaan karaan aad iyo aad aad iy aad waxaanu ugu gudbaynaa eh, kooxda kubadda cagtay arsenal oo xil ciyaareedka hore kaalinta labaad ku dhamaysatay sanadkii hore waxaa leeyahy waa sanadkoodii ugu wanaagsaneed ay ku guuleysan karayeen horyaalka premier league laakiin sanadkan oo kooxihii la dhisay sida ma united oo kale oo ciyaartooy badan soo qaadatay jelsia oo ciyaartoy soo qaadatay liverpool oo suuqa klibs ku jirta oo ciyaartoy kale soo qaadatay marka bal arsenal haddiiaynu usoo weecaano arsenal sanadkan maxaa laga rajeyn karaya maadaama sanadka hore ay wacdarayeen wallaahi horta arsenal iyo city labadaas naadi ayaa loo arkaa hadda kow iyo labo naadiyaasha ku xifaaltami karo horyaalka premier league arsenal kulanka ugu horeeyay ciyaar mucjiso le soo bandhigtay oo aad iyo aad loogu rayaaqay oo heer sare ah inkastoo arsenal eh, ka dhaawacmay xidig muhiim oo sanadkan ou rabay ee eh, ninkaan eh, arteta xidigaha uu ku tashanayo oo inuu ku duulaan tago ou rabay ayaa ka dhaawacmay sidoo kale seasonka bilaawgiisa waxaa ka dhaawacmay joan jes weerarkiisii marka dhaawacyada naftarkeeda naadiga dibadhacay u keenay laakiin arsenal ciyaartii ugu horeysay bandhig cabsi ayay soo bandhigtay taasoo ah in heer sara tahay ciyaarteeda kubadaha isku dhiidhiibka afka weerarka saaka ninkaan kalamartaleli marka iyo ninkaan kaleo hadda chelsea eh, laga keenay havarti oo nambarka sideedaad laga ciyaarsiinayay shax cusub ayuu la soo galay mm. shaxdii oo la ciyaaray naadiga manchester city mid ka duwan ayuu kusoo galay taasoo ah havarti oo sideed loo celiyey ninkii kale ee eh, rays oo lixdiisii la geeyey sidoo kale thomas barty iyo rays inaysan isla ciyaari karin markuu arkay kulankii manchester city thomas barty wuxuu geeyey garabka midig ee difaacaya dubaha marka shax cusub iyo balaan cusub ayuu lasoo galay arteta haddana laakiin markaa eegtid arsenal siday u ciyaarayso iyo siday fursadaheeda aysan ugu faa'iidaysanaynin ciyaarta waa aragtay naadigii la ciyaaraysa arsenal campil dambo arsenal aad bay iskugu dhigteen mm. waxaa aragtay xataa ciyaarta inaysan daro ee u dhaweedo arsenal ee qalqal ee ku dhamaysay iyo inta fursada ee contay mid la qaadan kara ma ahan marka arsenal way wanaagsan tahay laakiin haddana waxaa ku liidataa fursadaha sida loogu faa'iidaysanin dhammaystirkooda aada buu u yaryahay marka hadda naadigii nottingham forest booskeeda hadday ku jiri lahayd naadi weyn oo sida manchester iyo chelsea iyo liverpool miss manchester city booskaas waxaa laga yaaba arsenal keenay gisi la siiyo oo ciyaarta laga baraajeeyo goolasha ee ciida khasaarisan ciida lagu cinqaabo marka arsenal way wanaagsan tahay laakiin ciyaaraha markii laba ee dhalyaan ee isdhiganayaan taas dhibaato weyn oo keenaysa aan qabaaniinka booska aad iyo aad eh, foos ugu dambeyntii haddaynu eegno kooxda kubadda cagta man city iyagu waxa weyaan saddexdii sano ugu dambeysay eh, waxay ku guuleysanayeen horyaalka brmeliga waa tii sanadkii hore rekoorka ay ka jebiyeen kooxda kubadda cagta ma united oo markii ugu horeysay iyagu waxa weyaan markii laba laba jeer eh, isku xigtay ama laba jeer kala duwan ay samaysay sanadkan oo rikoor ma sameyn karayaan kooxda kubadda cagta mancity oo afar sano xiriira oo weligeeda ka dhaceen horyaalka brmeliga oo afar sano xiriira ku guuleysan karayaan iyadoon aynu ognahay in kevin debrunia uu dhaawac soo gaaray eh, macalinka kooxda kubadda cagta mancity beb guardolna uu shaaca ka qaaday in eh, ninkaa uu maqnaan karay ugu yaraan saddex bil ilaa iyo afar bil sidoo kaleet waxaynu ognahay gundugaan ayaa ka tegey riyad mahares ayaa ka tegey hadda laborta elea uu ka tegi karaya inkastoo banaadi zilfa ay cishteen haalana uu joogo bal sanadkan ma city maxaa is leedahay oo sanadkan mar afaraad ma ku guuleysan karayaan wallaahi horta eh, naadiga manchester city waa naadiga keliya loo arko horyaalka premier leaga naadiga ugu awooda badan inay tahay seasonkaanna ah, kulankii ugu horeeyay horyaalka wacdara dhigeen oo saddex goolay ku badideen halan goolashiisii wuu kula soo laabtay garoomada labo ayuu dhashtay sidoo kale inkastoo gundugan ninkaan oo hadda ka dhaawacmay afar bil ayaa la sheegay hadda inuu ka maqnaan doono ciyaaro badanaa kusoo wajahaan newcastle ay wajahayaan horyaalka kulanka soo socda safilia ay caawa la ciyaari doonaan marka Eh, iyo maqnaashihii gondugan iyo ninkii kale eh, mahares oo ka tegay marka laakiin aniga foos ahaan mm. intaas xidig aan kuu sheegaayo aniga naadigaa manchester city uma dhutin doontaan qabaa maxaa yeelay tababare ka khibrad badan inta tababare la xifaaltamaysa ayaa jooga guardiola oo fahmi karaa meesha naadigiisa ka liidata iyo meeshii eh, ka dhiman inuu ogaado maxaa yeelay ninkaan booskiisa mar horeo ka dabaaldegay oo ninkaan wuxuu keenay jalsi uu ka keensanayo uh, wiilkaan jalsi uu ka keensanayokofatigoo keenay marka uu ka baxay ciyaarta waa aragta booskiisa wuu dhamaystiray marka xidigo badan wuu haystaa suuqana wiilibuu ku jiraa marka aniga city marna kama shakinayo awoodeeda halana kuu jooga oo dhammaystir fiican ah marka barnaamij way cishteen marka ninkaan hadda mahareys nin keeb iskaga jira ayuu ahaa oo gadaal laga keenayo ninka ugu muhiimsanaa gondugaan oo keliya ahaa ninkaan kale dibroon marka labadaas ninna booskooda wuu xalin doonaa ayaan qabaa marka weli waxaan taagana aniga foos aan awoodda keliya brimer leaga hadda aan u arkaa hadda rekoorkaan afarta sano xiriirka ana hadda way samayn kartaa oo naadi samayn karta waa naadi awood badan hadiiba saddex jeer ba aniga rekoorkii ii yaalay sano difaacay baa diilatibi aniga siti wax kale dhigta maba ka cabsanay aad yaad sano waxaan soo ilaalineen soo dhoodhoobeen hadiiba laga bareejiyo manchester united rekoor cusub in la dhigo city dhigto wax cabsi ah ay igu haysa ma jirta aniga marka aniga waxaan aaminsanahay city weli inay tahay naadiga difaacin karta horyaalka premier leaga taasna waxaan u sababeynayaa ninkaan jooga guardiola waa tobabare tobabarayaasha premier leaga jooga ee la xifaaltamaayo tobabare aanan gaari karin waay aniga foos ahaan midaan aaminsanahay Magic Sister, Revoilhe, Shaoki. guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiya intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijkan barnaamijka si xigaan oo kulanta